subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha ko iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka falqaynta wararka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah raiisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa uu ka hadlay muranka xoogan ee kala dhexeeya ee xukuumaddiisa maamulka puntland waxa uuna sheegay in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu markaasi ay ergo u direen islamarkaana ay ku rajawan yihiin sidii ay xal u gaari lahaayeen sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan booliiska gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay ka howlgalaan dhakhaatiir aan tayadooda wanaagsanayn dadkana si qaldan u si qaldan u daaweeya kuwaasi oo cabashooyin badan ay ka soo yeertay booliiska waxa uu sheegay in arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan xubintii kalmaan ayaa sidoo kale barnaamijka falqaynta qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka sana caqabadaha xirfad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maaranta kalamaarmimaysaane soomaaliyey idigta isqabsada kala maarmin heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subax ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo dadweynaha la hadlayay ayaa waxa uu soo hadal qaaday khilaafka puntland kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse oo shacabka magaalada kismaayo ay su-aalo ku weydiinayeen magaaladaasi ayaa waxa uu markaasi sheegay in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu markii hore inta badan ka qayb galay shirarkii ay yeesheen golaha wadatashiga qaran isla markaana waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay meel isla dhigeen hase yeeshee siciid deni ayuu sheegay ra wasaaraha in markii dambe uu markaasi ka baxay golaha wadatashi qaran cabashooyin uu tabanayo hase yeeshee ay u direen ergo ka kooban ilaa saddex madaxweyne maamul goboleed kuwaasi oo ay ka sugayaan jawaab islamarkaana ay ku dadaalayaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka puntland kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa markaasi uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka xoogan ee ka dhashay arrimaha fatahaadaha iyo sidoo kale daadadka xoogan ee ku rogmaday magaalooyinka qaar ee dalka kuwaasi oo saameyn xoogan u geystay shacabka ku dhaqan deegaanada deegaanada gobolada dalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in qayladhaan xoogan ay u direen beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada sida weyn u taageera dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ra-iisul wasaaraha sheegay in magaalada muqdisho u dhowaan dekeda magaalada ay kusoo uu ku soo xirin doono markab weyn oo wada gargaar gargaarkaasina loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadda ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyin badan ay markaasi ay wajahayaan shacabka islamarkaana dowladda federaalka ay gaarsiin laadahay gargaar maadaama wadooyinka qaarkood ay biyi jareen kuwo kalena ay fadhiyaan maleeshiyada kooxda al-shabaab oo dhibaatooyin fara badan ku haya dadka shacabka ah isagoona sheegay in markaasi ay xooga saari doonaan sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadkaasi madasha qaranka la sheego puntland baa curad u ah aasaas bay u tahay waana dowlad goboleedkii ugu horeeyey marka laga tago somalilan oo runtii ugu muhiimsan oo qayb lixaadlana kasoo qatay dastuurkan iyo samayntiisa iyo samaynta dowlad goboleedyada oo ay jubbaland ay kow ka tahay marka puntland meel layska dulmari karo ama meel eh, si sahlan looga gudbi kara ma aha shacabkeeda aqoon-yahankeeda iyo madaxdeeda intuba intaa marka laga tago puntland shirarkii aan gelaynay iyo qaybaha aan ka soo wada tashanay iyo su-aalaha ad adag ee aan soo xalinay qaybahay ugu muhiimsanaa way nala joogtay dabcan oo inuu nala joogay saaxiibkay hadday noqoto eh, markaan ka hadlaynay amniga qaranka waana nala joogay justiceka markaan ka hadlaynay waan isla joognay in kala xididitaankooda waa waa wada joognay aan samaysano schedul oo aan dhahno sidanaan u dhiganaynaa eh, puntland dadkii gooyey bay kow ka tahay oo aan sidanaan uga hadlaynaa laakiin goor dhexe ayaa saaxiibkay walaalkay madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu eh, uu naga baxay shirkanagii ugu horreeyey oo aan ku qabsannay baydhabo waxaan garannay inaan dib u dhigno waxyaabaha qaarkood oo aan la sugno eh, puntland waxaana dirnay ergo ka kooban saddex oday oo dowlad goboleedyada madaxu ah eh, inay u tagaan madaxweyne siciid ay soo qanciyaan in waxalla wixii tabashaa iyo waxalla wixii aragti ah ee unagu khilaafsan yahay uu keeno annagana aan diyaaru nahay inaan inta kala fadhiisanno aan ka doodno haddii uu naga saxan yahay inaan qaado tiisa inaan qaadano waxa laga hadlayana statena looma hadlaayo reerna looma hadlaayo qofna looma hadlaayo waxa laga hadlayaay waa soomaaliya ummadda soomaaliyeed waa dalka soomaaliyeed aas-aasku waxaa weeye in la wada socdo in la isku wada dalka in dowladnimada soomaaliya oo mid a la ilaaliyo wax la wada qaato safiiradii meesha caalamka dowladihii ugu waaweynaa sida china oo kale sida turkiga waxaan u yeedhnay un-ka hay-adahoodii oo dhan iyo madaxdoodii oo isla socotaan keennay si ay arintaas u arkaan isla markaana ay gurma deg dega u galaan waxaan la hadalnay dowladaha oo maxaanku dhahaa caalamka waxaa lagu jiraa haddeertaan degdeg howlo deg dega waxaan rajaynayaa markab ayaa hadda soo xidhanaya oo insha allah magaalada muqdisho dekeda kusoo xidhanaya oo wada eh, mucaawino eh, gaaraysa labaatan iyo shan kun oo tan oo cunto ah oo ay noo soo dirtay dowladda eh, rusia shan iyo labaatan kun oo tan oo kalena way soo socdaan waa konton kun oo tan soomaaliya way ka badan tahay actually haddii maxaan ku dhahaa la laakiin caqabadeedaa wadata oo distributionka iyo transportationka ayaa dhibaatada ugu weyn ay ka jirtaa oo hadde markaad aad qaado laba tan shan tan saddex tan qaaditaankooda iyo waxa meesha ku jiraba waxa lagu qaadayaa ka qaalisan mararka qaarkood waa aniga idiin sheegay sababtan waxaa waaye jidadka xidhan shabaab oo meel kasta fadhiistay baabuurtii oon la adeegsanaynin diyaarad keliya ayaa waxeenni u noqday marka dowladda soomaaliyeedna diyaaradahay wax ku qaadata ma haysato marka culayskaas waa culays in haysta oo ay keenayso eh, hay-adaheenna oo jilicsan dowladdeenna oo hadda uun dee eh, la amuumadayo oon hadda uun wadno eh, ay keenayso marka runtii dhibaato aad u weyn ayaa jirta oo aan qiraya oo ah dhibaato inaga tan badan inay tahay oo aad iyo aad u weyn oo meesha ilaa hadda maraya ilaa iyo afar kun oo xoolo soomaaliyeed inay inay ku dhintaan dad boqol ka badan boqol iyo kow ayaa hadda statisticada ugu dambaysa sheegaysaa laakiin inay ka badan badanya dhici karta anigu inay ka badan yihin aan aaminsanahay ayaa maxaan ku dhahaa ayaa ku geeriyootay oo oo ku dhimatay durbadeeba kaasini waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo ka hadlayay khilaafka puntland kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya iyo saameynta xoogan ee ka dhalatay fatahaadaha iyo daadadka xoogan ee kusoo rogmaday magaalooyinka qaar ee dalka wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka booliiska gobolka banaadir ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka shacabka ay kala kulmaan dhakhaatiirta aan tayadooda wanaagsanayn markaana siiya daawooyinka qaldan taliyaha booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho qaarkood ay ka howlgalaan dhakhaatiir aan tayada wanaagsanayn isla markaana shacabka si qaldan daawooyin u siiya taasi oo uu sheegay in cabashooyin badan ay soo gaareen booliiska gobolka isla markaana ay ku dadaalayaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen taliyaha booliiska sidoo kale maamulka gobolka ayuu ugu baaqay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalada magaalada muqdisho oo markaasi uu sheegay in aysan qaarkood haysan shatigii ay ku howlgeli lahaayeen iyagan oo markaasi aan tayadooda wanaagsanayn meel kastana ay iska furteen taasi uu sheegay in shacabka ay cabashooyin badan ay ka soo gaartay loona baahan yahay sidii wax loogu qaban lahaa waxaa in dhowaa soo batay oo na soo gaaraya cabashooyin ah hay-adaha ammaanka soo gaarayay inay magaalada ka shaqeeyaan dhakhaatiir aan dhammaystirnayn dhaqaatiirnimadoodu aysan dhammaystirnayn oo aan haysan ruqsadii ay ku noqo lahaay ay dakhtar ku noqo lahaayeen runtii in qofka bad qofka muwaadinka ee soomaaliyeed ba badqabkiisa in xabad lagu dilo iyo in qofaan dhakhtar ahaynu intuu ku barto uu dilo wax udhexeeya farqiga ma jiraan farqi weyn u udhexeeya uma jirto qofaan khibradii iyo aqoontii uu qofaan ku badbaadi lahaa aan lahayn inuu meel iska furto qofka caafimaadkiisii ku ciyaaro inta xabaddu iyo dhibka iyo dhibaatadu ay geysato inka agdhow ayay geysa ayuu geystaan cuduradu hadday ahaan lahaayeen kuwa faafa oo la xakamayn karo oo laga badbaadin kara bulshada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa ka imaanaya dadyoodan xirfad u lahayn dalka dhakhaatiirtiisu waa fiican tahay isbitaallo waaweynaa ku yaalla oo lagu kalsoonaa karo boqol kiiba boqol waxaa mar kale rabaa isbitaallada waaweyn iyo dhaqaatiirta shahaadada haysta ee lagu kalsoonaa karo in la aado kuwa ka ag furtay ee aan khibradda lahayn ee macnaha iyo muunadda isbitaalada dilaya ina laga qabto haddaa aragteen dalalka dalalka caalamkaasa caafimaad ku fiican lagu leeyahay macnaheeda ma ahan dadka dhaqaatiirteenana inaysan waxba baranin kuwa dadkaasa inay wax barteen maahan ee farqiga u dhexeeya waxaa waaye dhaktarla iyo isbitaal ma fadhiisan karo qofaan lasoo hubin inuu waxaan uu ka shaqaynayo bartay qofkaa la hubiyo tv farqiga udhexeeya waa intaas maamulka gobolka banaadir waxaa laga rabaa inay intaas hubiyaan oo ka shaqeeyaan oo aan bulshada keliya loo soo siyaadin in canshuur laga qaado in registration registration iyo su-aale iyo imaw keliya iyo warqad qaada aan warqad qaado keliya aan la dhihin ee dadka la hubiyo isbitaalkii u qalma inuu isbitaal noqdo dhakhtarkii u qalma inuu dhakhtar noqdo dadka soomaaliyeed oo caasimada ku noolna inay ku kalsoonaadaan caafimaad runtii wax in badan iyo in badanoo ka mid a anu waxaan ka mid ahay dadka aaminsan in dalka isbitaaladiisuna fiican yihiin laguna kalsoonaan kara boqolkiiba boqol wax yar oo ten twenty percentage marka laga reebo wax yar oo twenty percentage marka laga reebo oo caafimaadka inba inta aan laga qaban karin oo qaliimada maskaxda ay kamid yihiin inta kale in dalka lagu qaban karo dadka aaminsan aan kamid ahay oo boqol kiiba boqol aaminsan intaas kadib intaas kadib intaas kadib innaga waxaa ay naga quseeyeen waxaan u nahay gobolka cudud iyo awood haddaan nahay booliiska sidaa la socotaan sharciyada dalka u yaala qof lama xiri karo haddaan la geenin saldhig booliis dacwo lama oogi kara hadduusan la shaqeynin sarkaal booliisa ah ama askari booliisa annaga doorkeena nooga aadan tayadhowrka inaan kala shaqeynaan diyaar u nahay fayadhowrka inaan kala shaqeynaan diyaar u nahay si shacabka soomaaliyeed haddii qaraxi ay ka badbaadeen ay uga badbaadaan dhibaatada u keenaya fayadhowr la-aantu ay keenayso taasna waa idin balaqaadina waan kala shaqeyn doonaa insha allahu tacaala idinkana inaa dad tayale oo lagu kalsoonaa kala soo xushaan aan ka rajeynayna insha allahu tacaala dheer waxaa ka horeeya iyadana in la sameeyo oo gobolka hay-ada caafimaadka gobolka iyo wasaaradda caafimaadkaba ay sameyso research iyo daraasaad inay sameeyaan kaasina wuxuu ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir macalmahdi oo markaasi ka hadlayay dhakhaatiir uu sheegay in aan tayadooda wanaagsaneyn islamarkaana ka howlgala isbitaalada magaalada muqdisho kuwaasi oo uu sheegay in cabashooyin badan ay ka soo yeertay loona baahan yahay sidii wax loogu qaban lahaa weli waxaad degeysanaysaan falqaynta wararka dheer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku yidhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sow kii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayey sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine toban dhiig toban dheecaan kumbiyuutar <laughs> raajo <laughs> eh, eh iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha alla ee markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaalisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabarhaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay uwada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajanibta noo yimid iyagaa keenayoo waa isku mid isku naqshad ah. gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi shar ninaan aqoon baa dugsada xarumo shaydaane qof shabaab yaqaanaa hal saac uma shaqeeyeen war horahankool wuxuu yidhi taagan maanta shacabkiiye eh. ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene eh. wax kaloo la sheegaana waa sheeka baraley war waxaa kaloo la yidhi eh. mar hadday shamaagtiya galeen shabaqii loo daadshay shartoodii ilaah naga kor yeel cadowgii shaydaan shaydaankooda kulula shidadoodu badana iyo dheegijari war waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beeriya sidii neef shirme u booday dadka yagu shakaa lagu qabiray kama shahaadaani dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado sharci kaama reebee shanta laga horgeeyaah hadda inaan shilkaha qaadanoon sharaf u duula puntland iyo inaad shallaydaan hadhow kiishi fale doorta war waxaa kaloo layidhi qofkaan sharci kaa celayn sheex aadmina aan lahayn shantaa laysaga waraab waan abwaanguure waxaa kaloo intaas ku daray askari dawlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay warbowayaal warka hayga boobine sidadaa khawaariijta iyo shuqulxumaantooda in shisheeya uu qayb ka yahay waa shakilaane haddii aan shuf laga siin shacbiga way halligayaan allayleheshargudban shaydaan xijaaban aan la yidhi waan walla weynay mashirna ma fowrna sharci adag ma dhigana laysma surnaadee warninba meesha bogtaa balbashee waxaan maqli jiray shankaroon haweenka ayshib waxaan idhaahdaba baryaan kugu shukriyayaa warabwaan horena wuxuu yidhi naftu waa shahiida mase waa sharaf ku noolow war kalamaanay shabaab haddaan iska celinno sharaf waa ku noolaahaynaa waxaa la yidhi odayaalay khawaarijtu nuqabo ku magacaabeenoo la shaqayn jiray oo isu soo hadlay waxay dhaheen waxaan bariga galgaduud shabaabka uga qaabilsanayn inaan dadka iyo xoolahaba u aruurinno ayahey sakawaaji ijtimaaci may ahayn dadkii xoolahaba warbauma baranji bay ahaayeen waa ware war shabaab barankii ma noqdo war dadka iyo duunyada ay aruuri jireen kuwooda ma ku dari jireen warwarka waa iga dhex gasheen odayaashu waxay ahaayeen kuwa nimanka u dhega fudude waxay dheheen xoolaha iyo dadka aan shabaabka u aruurinno waa ku qasbanayn aryaadhaha odayaashu waxaa kalooy dhaheen dowladdan isu soo dhiibna waanana soo dhowaysa si fiican oo sharaf lahaana naloo ixtiraama kuwaan kasoo tagnana waxaan ugu baaqaynaa inay maa ka soo tagaan intay gooru goor tahay war mar hore sawtii laydin yidhi shar ninaan aqoon baa dugsada xaruma shayddaane qof shabaab yaqaannaa hal saac lama shaqeeyeen war odayaashan isa soo dhiiba ilah baa tawfiiqda waafajiye deegaanka carfuudee gobolka mudug nin shaqaday haayeenoo kala haayey oo horjooga ah lana odhan jiray axmed nadaara ayaa la dilay waxaana markii la dilay ugu gudajarayaa la yidhi faldembiyad xoolo aruurin ah hadday horaa looga nasa waayo naftaa la dhaafiye nin la socdayna waxaa la sheegay in la dhaawacay gacantana lagu hayo waan wallaweynay xoolahan shabaabku naga urursada xagee ka dhoofiyaan waaqla oromadadakadikilahaliidana urbow buntland iyo oroma isma hayaaniine madaxweyne deni wuxuu mucaaradka ka codsaday in danta dowladda la eego haddii doorasho qof iyo coda la aqbalo gorbashirow danta dalkii dadka dheega jiray danta dowladduna may haytatana waaryaaraheen dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socda war kalemaanay war ma haysaane waxaa la yidhi galmudug iyo jubbaland ayaa waxay ka wada hadlayaan sidii loo ciribtiri lahay khawaariijta iskaashi labada maamul u gaarana way yeelanayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid iyo wafdiga uu hogaaminayana ay ku sugan yihiin marka wadahadal dheer kadibna galmudug waxay tidhi odhin iyo xeradin yaanan u kala harin dagaalka khawaariijta war dagaalka khawaariijta aan laga wada hadlina ha wada galo waxaa la yidhi waxaan ka wada yoomaynaa sidii loo bilaabi lahaa sidii loo geli lahaa iyo saynu war goorta kiirhiraan goorta kiirhiraan dheeraan bilaashaan latin koonfur galbeed aman dheera bilowdi dagaalka shabaab gujijay saddexaad walaago b l labimaahin war sarkaal reer koonfur galbeed oo mudanka soo dagaalamay oo baydhabo ku laabtay horey nuusama khliifaha iska celi ayaa wuxuu yidhi jinkaas ku reebtoy urbow buntland dagaalka khawaarijta waayadan baa ku jidhaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war galbeedka hiiraano markii ugu horraysa laga haysay waxaa la yidhi ama kin dhirifna waan kacaynaa ama kin kacnana waan dagaalamaynaa war reer galmudug oo khawaariijta fara kulul ku hayaba waxaa u shidan eh. maantoo kalena madaxaana furan waar galmudug baa ku waalateene eh. gobolkii sanaag baa laysku hayaa ciidamadii somalilan iyo kuwii khaatuma eh. ayaa dagaalamay baa la yidhi hadda khasaaruhu waa badan yahay baa layidhi labada dhinacba war orommada hargayse tagtay lalamaba dagaalanaa la iyo beenta iska daa warkalamaanay war ma haysaane wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo ka hadlaya xaflad lagu soo dhoweynaya ku biritaanka soomaaliya ee bulshada bariga afrika wuxuu yidhi geesiga nabadaan u baahanay geesiga colaadda uma baahnin miyuu yidhi war ma al-shabaabaa duqayn boqol looga diluu yidhi war ma wuxuu ku celiyey eh. dad colaadda u gacmo go'ay waa aragnaahe eh. dad nabadda u gacan go'a ma arki karnaa baw hadda khawaarijtu meel kastay galaan waa laga dabagelahayaa ma yidhi waranaya weligiinba warku waa ku didaane eh. wasiir alcadaala ah, isagoo mucaaradka u duurxulaya wuxuu yidhi dadka arki waayey dalka meesha laga keenay guulaha al-shabaab laga gaahay dayn cafinta cunuqabataynta hubka oo la qaadayo nabadda muqdisho ka jirta midaan ugu dambayso caawa xafladeeda joogna kubiiritaanka bariga afrika ee dadka mugdi u sawiraya maxaa la weydiinaya war wasiir cadaala intaas waxuu ku sii daray dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay mugdi mugdiga iftiin waa kala cad yihiin war wasiir cadaala xala heyste waxau baqaada ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa dadbay meeli bugtaa war kalamaanay gudoomiye madaalo soo koobay sheekada kubiiritaanka soomaaliya east africa wuxuu yidhi wafdigii ka socday ururka east africa habeenkii aan xarunta gobolka banaadir ku marti qaadnay ayay go'aanka gaareen inayna aqbalaan buu goorta annaga u kala kicnay miyuu ka wadaa waa ishqaraareen miyuu yidhi war guddoomiye madaale dadka ku eedaynahaya daadadka magaalada fadhiistay ma u jawaabay war kalamaanay guddoomiye madaale waxaa kaloo yidhi webiyada madaalaan ku dabaalahaynaa dadka nugu dhaliilaya waa ku faraxsanaa waana maadsan yihiin waxuuna soo qaata mahmaadi ee luguxanta lagu xasuustaa ka horraysa aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsaamaa daar alla daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsaamaa daar alla warwar mahaysaane golaha shacabka oy u yaallaan howlihii miisaaniyaddu maanta waxay ka doodeen fatahaadaha xildhibaan cabdisalaam dhaman dhammarcad oo ka hadlayna wuxuu yidhi arrintan aan ka doodayno waa maaweelin sababtoo ah dadkii ku shaqada lahaa masiibooyinka aaway baarlamaanka maxaa loo keeni waayey mase sheekadu waa uun ha layska hadlo warbashiirow saddex iyo baabahmaad ka wadaa wartareesma mar hore ra'iisul wasaaraha ingiriiska iska casish war ciyaarta soomaaliya ay saddexdii eberka uga adkaatay suudaan ingiriiska kama dhicin kenya lagu qabtayoo waxaana ciyaarayay xulka siddeed iyo hadda shalayoo kalana madaxa furaay war calaaya kulli xaal soomaalidu banooniga ma taqaana been dhehe saw cayaaro loo bogay ma bandhigin xulkeennii aryaadnaha mar dhoweedhe waa rooneedeena shimaadsaa naqateen صفر والصوماليا مغلب والسودان فاشل والصفر fariimahaasi iyo xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u hayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo